ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هجان كان قال أهو haddii ummadani kuu dooratay xil oo ay kuu dhiibatay howl adigu yaad u dooran lahayd inuu kuu noqdo la taliye ilaan talo bixintu waa ammaane yaad ku aaminaysaa ammaanada asalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatu bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allaahumma salli wsalim wzid wbaarik calayh walaalaha soomaaliyeed meel walboo aad joogtaan allah idin dhowro dhulkeenii hooyo berisamaadkii allaha ku soo celiyo amnigiisa iyo ammaankiisana allaha sugo waa madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam oo maanta ina leh talo bixintu waa ammaano walaalayaal kelmadayda maanta waxaan doonayaa in aan ku soo ururiyo saddex shay waa marka hore talo bixintu waa ammaano talabaad waa maxay sifooyinka aad ku dooranaysid kaah aad weydiisanaysid talo bixinta ama aad ka dhiganaysid la taliyaha ka saddexaad waa dardaaran aan doonayo in aan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba meel walbo ay joogaan allaha dhowree aan doonayo inaan u soo jeediyo oo aan kula dardaarmo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuu ina ammaanay kitaabkiisuna nagu ammaanay wuxuu nagu tilmaamay in aynu nahay ummad arinkeeda ka tashata ummad tashi waaka uu dhahayo wa amruhum shuuraa baynahum arinkoodu dadkan arinkoodu waa tashi dhexdooda ah wax walba oo la soo gudboonaada arin walba oo la soo dersaa way ka tashadaan mar kale isagoo xabiibkiisa la hadlaya ku sali xabiibka markaad maqashid magiciisa ku sali allaahuma sali wasalim wazid wabaarik calayh saligiisu waa cibaado isagoo la hadlaya xabiibkiisa alle subxaanahu wa tacaala waa ka uu dhahayo washaawirhum fi lmr faidaa cazamta fatawakal cala allah la tasho arinka kala tasho cuqaasha kala tasho dhexdooda kala tasho ciroolaha rugcadaaga khabiirka caalimka ka damiirkiisu qoyan yahay kaa aqoonta ule shayga cilmiga leh kaa aaminka ah washaawirhum fil amr la tasho arin walboo kula soo dirsaa kala tasho fa idaa casamta fatawakal cala allah eeg maxaa laba shay baana la amrayaa la tasho marka hore dadka rugcadaaga ah la tasho markaad la tashatid ha ku ekaanin taladoodo keliye arinka ilaahay u bandhig maxaa wacay insaanku waa daciif insaanku ma dhamma wixii ay gooyaanna ma dhamma yaa loo bandhigayaa oo aanu ka rabnaa inuu arrinkeena dhammaystiro fatawakal cala allah ilaahay subxaanahu watacaala ina allaha yuxibu lmutawakiliin kuwa isaga tala saarta alle wuu jecel yahay waxaad helaysaa markaad ilaahay aad tala saaratid arinkii u bandhigtid waxaad helaysaa jacayl ka imanaya xag alle subxaanahu watacaala jacaylka ilaahay ciyaar ma aha mar hadduu ilaahay ku jeclaado bannaankaad jiiftaa ya waad guulaysatay waad liibaantay adduun iyo aakhiro xadiisulqudsi ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay qofka marka aan jeclaado waxaan u noqonayaa dhegihii uu wax ku maqlayay indhihii uu wax ku arkayey gacmihii uu wax ku qabanayay lugihii uu ku socday haddii xubnahaagii yaa ilaahay uu kuu noqdo ogow marka iyada ah wax walboo aad qabatid oo aad ku dhaqaaqdid waa wax barakaysan waa wax barakaysan waa wax ilaahay raalli ka yahay ilaahayaana barakaynaayo allahu akbar markaa kadib oo aan intaa u noqdo addoonka haddii uu iweydiiyo shay waan siinayaa haddii uu shay kale iga magangalo waan ka magangelinayaa allah warsow waxa aynu u baahannahay sow maaha ya marka ilaahay marka aan tashanna arrinkeena aan ka tashanna yaynaan ku ekaynin taa oo qure aan ilaahay u bandhigno ilaahay baa markaana jeclaanaye marka istishaaradu waa ammaano waana shay aad iyo aad u adag oo culays ah yaynaan fududaysan yaynaan qof walba oo aynu naqaanaa talo weydiinin oo arin walbo muhiim ah arin walboo culus oo ummaddu leedahay yaynaan hor dhigin waa ammaano arinkiisa nala fududaanin ilaahay waa kuu dhahayo wataxsabunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim ya wax fudud baad moodaan idinku laakiin ilaahay agtii arinku waa ku weyn yahay e xabiibkeenna ku sali xabiibkaaga mar kale waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam man istashaarahu akhuuhu lmuslim faashaara calayhi bigayri faqad khaanahu qofkuu walaalkii la tashado oo ula taliya si aanan habboonayn wuu khiyaanay qofkaa wuxuu noqonaya qofaan ilaahay jecleen ilahay waa ka aayadiisa uu ku dhahaya maxay ina allaha laa yuxibu lkhaainiin khaaimiinta ilaahay ma jeclo rasuulka inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sifooyinkii maxay sifooyinkii munaafiqa ida tumina khaana haddii la aamino oo shay lagu aamino hadal iyo ficil ku doon ha ahaadee wuu khiyaanaa ayaa la yiri wuu khiyaanaa xaggee u dambaysa haddaanu ka toobadkeenin haddii uu sidaa ku dhinta xaggee u dambaysa ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar halka u hoosaysa cadaabka ayaa la geynayaa qofka munaafiqa ah talabixintu wallahi inaanay fududeen wataxsabuunahu hayinan wahuwa cind allahi caiim eeg rasuulka sal allahu alayh wasalam waa ka uu dhahayo ina akhwafa maa akhaafu calaa ummatii ala'imat lmudiliin waxa ugu badan ugu badan oo aan ummadayda uga baqayo waa a'imat dalaal ya kuwa dadka lumiya maxay see ku luminayaan imaa wixii la weydiiyey aqoon uma laha ma fahamsana imaa isticjaal ayaa ku jira oo kish i balaayo ayaa maaragtaaye uurkooda ka buuxa khiyaano waxay doonayaan in ay ku fashiliyaan oo ay ku ceebeeyaan bay doonayaan markaasay ku luminayaan lumintaa ay dadka luminayaan ayaaba dhaqan iyo diin iyo caado u noqotayba dadkan marka iska ilaali shaygan waxaa la yidhi waa ammaano talobixintu waa ammaano ha soo dhowaysan ilaahay baan kugu dhaariye haddaad tahay hogaamiye ha soo dhowaysanin a'imatu dalaal kaah imaa calooshiisa un ka fikiraya calooshiisa un dhiishaah siduu ku dhaamin lahaa siduu ku buuxin lahaa hawadiisa un danaysanaya isaga un danaysanaya ku anfici maayo kaah imaa kaah caqliga shisheeye ku shaqaynaya ee aan caqligiisa ku shaqaynayn aan e, murug ayan ku haynin e, usan la cuslayn arinkaa guud ee ummadda ammaanadaa loo dhiibay lagu aaminay ku anfici mayaan ku anfici maayo calooshii u shaqayste danaysta ah dhiishiisa un dhaansanaya hawadiisa un raacaya ama kaa caqliga shisheeye ku shaqaynaya maxaa la doonayaa marka waxaa lagaa rabaa sifooyinka aynu soo sheegi doono inaad ku dooratid la taliyaha ka aad soo dhawaysanaysid ee aad talabixinta weydiinaysid inakeena inakeena aynu u gudubna qaybta labaad waa maxay sifooyinka aad ku dooranaysid qofka aad la taliyaha ka dhiganaysid ku dooro ku dooro cabsi ku dooro waa shardiga ugu horeeya ku dooro cabsi nin baqayo ilaahay ka baqaya kaasaa ku anfacaya kan hadalkiisa u baqaya ilaahay uga baqaya argiisa ilaahay uga baqaya maqalkiisa ilaahay uga baqaya waxaa gacmaha uu ku qabanaya ilaahay uga baqaya lugaha meeshuu ugu socda ilaahay uga baqaya daahiran wa baatinan kan ilaahay ka baqaya kaasaa ku anfacaya ilaahayna kaas ayuu u qoray wanaag u qiray wanaag waa ka uu dhahayo balaa man awfaa bicahdihi wattaqaa faina allaha yuxib lmuttaqiin allah yahay waxay ka hadlaysaa qof ammaano loo dhiibtay oo ammaanadii ka soo baxay isagoo ilaahay ka baqaaya kaa taqiga ah ilaahay waa jecel yahay qofka aad la taliyaha ka dhigatay ee aad tala bixinta weydiinaysid ee aad soo dhoweysatay waa qofu ilaahay jecel yahay allahu akbar ilaahay wuu ammaanayaa qofka isaga ah wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra allah ya qofka ilaahay ka baqa arinkiisa oo dhan ilaahay wuu fududeeyaa so waxa aad ninkan weydiinaysid ee aad leedahay war seen wax yeella ya seen wax yeella xaggeen wax ka qabanaa say kula tahay waa wax culays kugu haya adiga oo aad rabtid in la fududeeyo soo maaha waa waxa aad gaarsiin ladahay halkii aad doonaysay inaad gaarsiisid talaad weydiinaysaa sow qofkan aad weydiinaysid waa qof wixiisoo dhan ilaahay uu fududeeyey sow haddii uu kula taliyo oo uurkiisa uu ka soo saaro hadal ya waxa waaye arrinkaas ilaahay baa fududaynaya ya sidii la rabay iyo meeshii la rabayna si fudud ayay ku gaaraysaa marka shardiga ugu horeeya ee aad ku dooranaysid la taliyahaaga ha noqdo cabsida ilaahay ha noqdo cabsidaas ugu fiican ka labaad ee aad ku dooranaysid waa maxay waa salaax salaax qofka inuu qof hufan inuu yahay qof wanaagsan isaga nafsadiisana saalix ah saalix waa nin hufan ceebka saliim ah aanan gefkiisa uusan badnayn markiiba ilaahay u soo noqonayo cabsi iyo salaax waana muslix wuxuu doonayaa in uu hagaajiyo ayuu doonayaa in uu hagaajiyo dooro oo ku dooro la talinimada kaa halku dhigiisu yahay in uriidu ila alislaaxa ma istatactu waxaa keliya ee aan doonayo waa in aan wax hagaajiyo war meesha waxa lagu geeyey ee hogaanka lagugu dhiibay so inaad wax islaaxisid dooni maysid adiga sow ma rabtid inaad ummadan arinkeeda hagaajisid sow ma rabtid meel walba inaad wax ka qabatid inaad hore u dhigtid ummadan sow ma rabtid sow ma rabtid cizigeedii iyo inaad soo celisid sow ma rabtid halka ay fadhido inaad ka qaadid sow ma rabtid kaah la taliyaha ka dhigo kaah cabsida ilaahay siiyey ee taqiga ah ee arinkiisu yahay dooni maayo ilaa inaan wax islaaxiya maahane kanaa ku anfacaya isku kaalmaysta isku kaalmaysta cabsida ilaahay wa tacaawanuu cala albiri wataqwa isku kaalmaysta wanaagga isku kaalmaysta iyo cabsida ilaahay adigu inaad wax islaaxisaa doonaysaa isaga inuu wa muslixo inuu wax islaaxiyo doonaaya soo labadiina waa isku fiicantihiin ilaahay baa isku kiin dooray ee ku dooro la taliyahaaga cabsi ilaahay iyo salaax ku dooro ka kale ku dooro cilmi inuu leeyahay qofkan aqoon waxa aad kala tashanaysid waa inuu aqoon u leeyahay ya ilaahay muxuu leey subxaanahu wa tacaala tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili اllah dadka uunka saaran intooda badan haddaad wax walboo muhiima ah aada hor dhigtid oo aada iska weydiisid wadada ilaahay bay kaa luminayaan ma aha adduun keliya xataa midda aakhiray kaa luminayaan lasoo waa ku habaabinayaan waa a'imadii dalaalka ee uu nooga baqaya xabiibkeena salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh marka waa ka uu dhahayo subxaanahu wa tacaala fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ya dadka aqoonta leh waxa aad weydiinaysaan garanaya khubarada ah cilmiga u leh weydiiya weydiiya qof walba ha iska weydiinina marka waa in lagu doortaa shayga ugu horeeya cabsi waa in qofka lagu doortaa oo maaragta yeela taliyahaaga waa inaad ku doorataa waa inuu haddana eh, yahay nin saalix ah oo isaga hufan doonaya inuu wax islaaxiyo nin horumar doonaya nin wanaag doonaya waa inuu ahaadaa waa inuu haddana ninkan aqoon leeyahay cilmi waa inuu leeyahay khabiir waa inuu yahay oo uu khibrad u leeyahay wax la weydiinaya hadana sidoo kale qodobka afraad ee aad ku dooranaysid la taliyahaagu waa ammaano waa inuu noqdaa nin aamin ah oo leh ammaano wixii loo dhiibo waa inuu hayn karo weliba ammaanada waa inuu qarin karo waa inuu qarin karo annaga dhibaatadana haysata haddaan soomaali nahay wax waaye arinkeennii oo dhan arinkii muhiimka ahaa jawharta ahaa faysalka ahaa ee ummaddu lahayd ya waxa waaye cawradeenii sirteennii kulli banaankay taallaa ya waxa waaye suuqyaday yaalaan cadowgii gacantiisay ku jiraan wax noo qarsoon haba yaraatee male waa waxaan la kici lanahay waa waxaan la hormari lanahay waa wax cizigeeni iyo sharafkeeni uu ku lumay ya waa waxaynu eh, la xanuunsaneen sanooyinkii faraha badnaa ee aynu soo dhaafnay waa ammaano la-aan waxa arinkeenii banaanka geeyey ya waa ammaano la-aan walaalayaal shaygan talabixintu ogaada waa ammaano ammaanadan yaani idinla fududaanin waa ku celceliyaa daa'iman taxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim wax fudud baad moodaan laakiin ilaahay agtii way ku weyn tahay ammaanadan ammaanadan waa ammaano makhluuqaadkii ugu waaweynaa uunka ilaahay ay diideen ya xusuuso xusuuso markii tale lagu weydiiyo ammaano lagu dhiibo daa'iman xusuusnow qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhahayo innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula waxaan u bandhignay ammaanadan waxaan u bandhignay khalaa'iqda kuwii ugu waaweynaa waa buurihii waa samaawaadkii toddobada ahaa waa dhulalkii toddobada ahaa ayaanu u bandhignay waa makhluuqaadkii naga waaweynaa naga xooga weynaa weeyaan ya ayaa ammaanadii la duldhigay way diideen fa abayna an yaxmilnahaa inay qaadaan bay diideen soo ma garan way cudur daarteen ya way cudur daarteen ammaanadu waa culus tahay laakiin yaa qaaday waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula insaankii baa qaaday ya qaadista uu ku qaaday ya uu qaadayna nafsadiisuu ku dulmiyey wax uusan qaadi karin ilaa wakhuliqa alinsaanu daciifan ayaa la yiri ya kuwii naga waaweynaaba way diideene annagoo ducafo ah inaan ammaanadaa ku dhiiranno oo aan qaadno nafsadeena ayaanu ku dulminay waxaynan ogeyn oo aanu jahil ka nahay ammaanadan oo la dayaca ciqaabta maalinka qiyaame ka dhalanaysa war ilaahaynu ka baqno ilaahaynu ka baqno talobixintu wallaahi waa ammaano waa ammaano maalin baa abaadar rasuulku uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ammaanaan rabaa in aan qaado madax iga dhig waali iga dhig meel ii dhiib barasab gobernatore duqa magaalada iga dhig wuxuu ku yidhi waa ku jeclahay joog yaa abaadar inaka mru'un daciif qof daciifa tahay adig eeg aayaddan maxay ahayd wa khuliqa alinsaanu asal ahaan daciifan rasuulkan wuu garanayaa ammaanadan culayskeeda uu doonayo abaadar inuu dhabarka u rito inaanu ka soo bixi karin ma doonayo marka inuu halaago qofka uu jecel yahay miskiinka ah muxuu yiri inaka mru'un daciif qof daciifa tahay adiga inahaa amaana wax aad leedahay ii dhib waa ammaano ammaano weeyaan wainahaa yowma alqiyaamati khizyun wanadaama maalinka qiyaama hadaad kasoo bixi weydid maalinka qiyaama ilaa waa la dhimanaya qiyaamaha la tegayaaye waa gurigeeni labaade qiyaamaha waa halaag iyo hoog iyo shalay maalin aanu shalay waxba taraynin cadaab baad gelaysaa abaadar haddii ammaanadaasito aad kasoo bixi weysd iska daa iska daa ma la hubo yaa hubo inuu ammaanadan kasoo baxayo qof walba dhaar buu marayaaye kan ugu dambeeya ee shanaad xib lwaan waa inuu qofku yahay wadani jecel dhulkiisa hooyo dhulkaagii hooyo dhulkii aad ku dhalatay dhulkii qaaliga ahaa dhulkii waalidkaagu ku noolaa dhulkii lagugu soo barbaariyey ee aad ku soo weynaatay ee aad ku soo ciyaartay ee aad ku soo degdeglaysay ee aad wax ku soo baratay intan kula soo ekaysiiyey yaa dhulkii ay ku noolaayeen ehelkaaga iyo qaraabadaada dhulka dad dadkii ugu wanaagsanaa waalidkii asalkaagii ay ku noolaayeen eheladaadii iyo qaraabadaadii walaalaha dadkaagii ilmahaagii ya jaarkaagii wanaagsanaa dhulkii ciziga iyo sharafka aad ku lahayd ya suu qofku u khiyaanayaa dhulkiisi hooyo dhul waxaasoo dhan u ah si u khiyaanaya oo uu bixinaya sirtiisa oo uu siinaya cadowa qofka waa inuu ahaadaa wadani waa inuu ahaadaa kow aynu dul marno shayga ugu horeeya ee marka aanu ku dooranaynaa la taliyaha waa inuu noqdaa cabsi ka labaad waa inuu wanaag ahaada salaax qof hufan waa inuu ahaadaa qof cilmi leh aqoon leh waa inuu ahaadaa qof aamin ah oo leh ammaano ammaanadan ilaalin karaaya ugu dambayntii waa inuu noqdaa qof wadani ah waa inuu noqdaa walaalayaal dardaarankii ugu dambeeyey qof walba oo mas-uul ah qof walba mas-uulna waxaa ugu yar ka nafsadiisa mas-uulka ka ah xabiibka sala allahu calayhi wasalam si guud ammaanada isagoo uga hadlaya waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam ku salli salligiisuu cibaadiye ku salli waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam xadiiskana waxaa werinaya anas ibni malik waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam ina allaha saa'ilun kula raacin cama starcaah axafida dalika am dayac ilaahay qof walboo raaci ah oo uu wax raaciyey wuxuu weydiinayaa wixii uu raaciyey in uu ilaaliyey oo uu xifdiyey siday ahayd uu u gutay iyo in uu dayacay waxaan kusoo khatimayaa xadiiskan saxiixaynka ku sugan min xadiidi micqal ibni yasaar radia allahu canhu wa xabiibkeenu leeyahay ku salli xabiibkaaga ha ilaawin weligaa salligiisa ku salle xabiibkaagee maa min cabdin yastarciihi illaahu raciyatan yamuutu yowma yamuut wa huwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna ma jiro addoon raaciyadii la raaciyey ammaano loo dhiibay ha yaraato ha weynaato ma jiro oo soo dhimanaya maalinkuu dhimanayo isagoo dayacay ammaanadii loo dhiibay isagoo ilaalin waayay isagoo khiyaanay isagoo isdabamariyey yaa ma jiro qof noocaas ah haddii uu sidaa noogu yimaado isagoo ammaanadiisii dayacay xarama allahu calayhi aljanna ilaahay jannadii buu ka xarimayaa haddii jannada laga xarimo xaggee tegaysaa ilaa aakhiru waa un labo wado fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ilaahay waxaan uga baryayaa hogaamiyaalkeenna in ilaahay ku asturo ammaanada ay qaadeen kana yeelo kuwii ka soo baxa waxaan idin leeyahay taladiina ilaahay ha toosiyo towfiiqda allah idinku waafajiyo allah ka yeelo kuwa ballantii ay qaadeen oofiya ammaanada ay xambaarteen ku furaa meel ilaahay raalli ka yahay ilaahay ha idinka yeelo kuwa soo celiya cizigii iyo sharafkii aynu lahayn ummadana ilaahay waxaan uga baryayaa in berisamaadkii ilaahay u soo celiyo amnigooda iyo ammaankoodana ilaahay inuu sugo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh